لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا التي لنفي الجنس عمل إن نجعل لله في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وتان اجعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لباب يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع سدي والعطف إن لم تتكرر لحكما فهو بما للنعت ذي الفصل انتما وأعطي مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام شاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر laadii jinsiga anfintii u sugnayd haadaa maxaluhaa lafdigan macnihii wuxuu noqonayaa laada jinsigay anfini oo haddii la yidhaahdo laa rajula fi daari waxa ay anfini waa rajul jinsu rajul xaqiiqaduna sidaa ma aha jinsiga ma anfinayso ee xugumka khabarka ayay jinsiga ka anfini khabarka maxadulfaa'iide weeyaanoo waa xugum xukunka ayay jinsiga ka anfinaye oo macnihii wuxuu noqonayaa laa rajula fi daari ahaansho daarta dhexdeeda lagu sugnaado ayaa jinsu rajul ka anfisan ayaa loo jeedaa ee rajul ma jiro looma jeedo waayahay sideedana qaaciida usuuliya waxay tahay alaxkaamu laa tatacallaqu bidawaat xukum daata kuma tacalluqo sidiisaba xukum daata kuma tacalluqo xurimat calaykum lmaytatu meytaa la xarimay meytada daatadeeda ma aha waxa xaaraamta ah intifaaceeda wey waxaa xaaraama oo meyto in la arko ama meytaba ay dhacdo adduunyada ayaa xaaraame looga jeeda waxaa loo jeedaa intifaaculmeyda meyte in lagu intifaaca xaaraama xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkiina laidinka xarimay ee hooyo sideeday xaaraam u tahay looma jeeda waxaa loo jeedaa hooya nikaax wixii looga qasdi jiray in laga raadsado ayaa xaaraama ayaa loola jeedaa alaxkaamu laa tatacallaq bidawaat laa alatii linafyi ljinsi jinsiga in xugumka nafyiga lagu ridayaad moodaa mana aha jinsiga laguma ridaye xugumka khabarka laga faa'iidaysanayaa jinsiga ka anfisan sidaa ayaa loo jeedaa ijcal yeel camala inna inna camalkeeda waxaad yeeshaa lilah laa mid u sugan fii nakirati nakiro dhexdeedana ugu sugan jaa-adka xaal ay ku timid nakiradaasi mufradatan xaal ay mufrad tahay aw mukararatan xaal ay tahay mid la soo celceliye waxaan ku soo jirnay nawaasikhdii mubtadaha iyo khabarka nasakhayey saddex qeyb bay ahaayeen qolo ismigay rafcinayeen khabarkay nasbinayeen kaana wa akhwaatuhaa alxuruuf almushabbahatu bileysa afcaalu lmuqaaraba qolana ismigay nasbinayeen khabarkay rafcinayeen qolana labadaba nasbay isugu darayeen waxaan ka soo baxnay qoladii ismiga rafcinaysa khabarka nasbinaysay waxaan ku jirnay qoladii dhexe ismiga nasbinaysa khabarka rafcinaysay qoladaasi laba qayb bay ahaayeenoo inna wa akhwaatuhaa waa qayb laa annaafiyatu liljinsina qayb labaad weeye qaybka hore ayaan ka soo baxnay inna wa akhwaatuhaa oo lix xaraf ama toddoba xaraf ama shan xaraf lagu sheego qaybtii labaad ee qoladii ismiga nasbinaysa khabarka rafcinaysa ayuu halka ka bilaabayaa laa allatii linafyi ljinsi laa atabri'a waa la yidhaahdaa laa alcaamilatu camala inna waa la yidhaahdaa laadanii sida inay u camalfali ismigay nasbini khabarkana way rafcini waxaa isweydiinaya soo marray inna bilowgeeda xarafka mukhtasun haddii uu yahay binawcin asal waxa weeyaan noocaasi inuu camal falo noocaasi camal khaas kuwa ah inuu camalfala asal ah laada asmaaday khaas ku tahay jar inay camalfashay ahayd mana ayaan camalfalin inna ayay shabbahday afar wej ayay ka shabbahday ama shan wej ayay ka shabbahday innay shabbahday afar wej ama shan wej midunbay ka shabbahday shabaha inna ay shabbahday darteeda ayaa laadani sida inna loo camal siiyey afarta wejay ka shabahday kow ismibay khaas ku yihiin labadaba oo jumla isbiya waxaan ahayn ma galaan labo towkiid bay faa'iideeyaanoo innana ihbaatkay towkiidini laadana nafyigay tawkiidini waa labo saddex sadaaray leeyihiin labaduba inna sadaaray leedahay laadana sadaaray leedahay afar inna in la fududayn karaan soo sheegnay haddii la fududay wakhufifad inna faqalla alcamalu inna haddii la fududeeyo in bay noqonay laba xaraf bay ku taagan tahay laa bay la wasan noqon oo laa iyo inna marka la fududeeyo isku nooc bay u imaanayaan midkiiba laba xaraf buu noqonayaa afartaa wej bay ka shabihi wej nisba didiyaa ka dhexaysa iska soo horjeeda inna ihbaat bay towkiidiisaa laadana nafyi bay tawkiidiisaayo midna nafyi bay faa'iideyni midna ibaat bay faa'iideyni shantaa wej ayay iska shabaheen sideed wejina waa ku kala tagsan yihiin oo laada inay khilaaftaa sideed weji bay ku khilaaftaa adigu toddoba weji isla noqonaya haddii lasii fiiriyo sideeddaa wej ama toddobadaa wej waxaa weeye laada shuruud bay ku camal fashaa ina bilaa shardin bay camalfalaysa laadase bishuruudin bay ku camal fali waa kow laada haddii la soo celceliyo camal halleen ayaa bannaan oo in la yidhaahdo laa rajulun walaa mra'atun laa xawla walaa quwatun buba soo wada laada haddii la soo celceliyo in la camal hadlayaa bannaan xugum labaaday ku khilaafsan tahay wey xugum saddexaad ay ku khilaafsan tahay laada ismigeedoo mucrab ahaan jire mebni bay ka dhigi fii bacdi alaxyaan hadduu mufrad noqdo mebni iyadaa ka dhigi waa xugum saddexaad ay ku khilaafsan tahay xugum afraad ay ku khilaafsan tahay laada ismigeeda ismiga lagu soo cadfaa waa la rafcini la taabica adigu cadaf kelimaha taabica manacti taabica loo sameeya waa la rafcini oo rafca ku bannaan nasbana waa ku bannaanyahay wej saddexaad wey wej afraad wey wej shanaad laada ismigeeda xadaf kuma banaano inna ismigeeda xadafaa ku bannaan ma badna laakiin waa la xadfi karaa laada ismigeedasa weligii lama xadfo wej shanaad laada khabarkeeda in la xadfaabaa badan haddii la garanayo bal bacdu naxwiyiin in la xadfo waajib weeyaan bay leeyihin musanifkaaba keeni doonaay laada inna khabarkeedasa weligii lama xadfo lixaad khabarka laa weligii ismiga lagama hormarin karo xataa daraf iyo jaar iyo majruur hadduu yahay toddoba soo maaha waalzamuu khabaraha taakhiira walow yakuunu darfan ow majruuran baa la yidhaahdaa khabarkeeda darf iyo jaar iyo majruur xataa haddii uu yahay ismiga kama hormarin karo sideed kan u dambeeyo weeye laada khabarka waxaa rafcinayaa mukhtalaf weeye innada lafteedaba mukhtalaf buu ahaa laakiin khilaaf kanaa ah ka badan oo siiba weyo lahaa inna khabarkeeda innaa rafcini maanta wuxuu leeyahay laada khabarkeeda ibtidihii baa mubtadihii baa rafcini waayo laada naasikh weynba uma haysto bal weliba markaa ismigeeda la bineeyo wuxuu leeyahay waxba fiican naskhi mayso lafdigay ku binayni ismigana maxalu rafcu yaalla waa mubtada khabarkana khabarulmubtadu ku rafcisan yahay siba weyo imaam naxwiyiin ayaa leh sideeddaa wej ayay ku khilaafsan tahay laada inna sideeddaa wej ay ku khilaafsan tahay afar wejna ay ku waafaqsan ama shan wej ayaa sida ina loo camalsiiyey ismigaa lagnsbiye khabarkana waa lagu rafciyey shuruud bayna ku camalfashaa musanifka waxoogaa buu ka ishaaray mana sheegi lix shardi bay ku camalfashaa lixdaa shardi afar shardi daatadeedaa loo shardini leeda laba shardina hal shardina macmuulkeedaa loo shardini labadeedaba macmuul ayaa loo shardini laba shardina labada macmuula loo shardini lix bay noqonayaan afarta daatadeeda loo shartinayo laadu waa inay naafiya tahay jinsiga waa inay anfisaa nas waa inay ku tahay jinsiga anfintiisa waa inay ku caddahay xafuljar waa inaan laga hormarin ji'tu bilaa zaadin waa inaan la dhihin afartaa shardi daatadeeda loo shardin laba shardina ismiga iyo khabarka loo shardinayo cala nadmi lmacruuf waa inay ku yimaadaan ismiga waa inuu horreeya khabarka waa inuu dambeeya isla markaa nakirateen waa inay yihiin ismiga iyo khabarka lixdaa shardi ayaa loo shardiya afar shardi ayaa daatadeeda loo shardini laadu waa inay naafiye tahay haddii ay naahiye tahay ama zaa'ide ay tahay ayaa la bixinayaa ma camal falayso jinsiga waa inay anfisaa wuxdo haddii lagu anfiyaa bixiyo ee laadi tacmalu camala laysoo kale ay noqoni weliba nas waa inay ku tahay jinsiga anfintii nas waa inay ku tahay waxaa loo jeedaa jinsiga ismiga daba yaalle nakirada ah magaca magacaa wax alla waxaa soo geli karoo dhan ayay laadaa khabarka xukumkii ka anfi weliba way ku caddahayoo sidaasi aan ahayn ma aqbalayso oo sideedaba alfaadulcumuum ayaa waxay u qaybsamaan qaar nas caam ku ah iyo qaar aan nas ku ahayn qolada naska caamka ku ah waxaa ka mid ah kullun alfaadda sideeda loogu dejiyay caamnimada sida kullun oo kale iyo laadan tacmaloo camala inna ah waxaa kaloo ka mid ah haddii nafyi inta laga hormariyo nakirada min zaa'ida la geliyo nas buu ku noqonayaa caamnimada haddaba nas waa inay ku tahay jinsiga anfintiisa shardiga afraad ee u dambeeya xarfuljar waa inaan laga hormarin afartaa shardi idaa daatadeedu leh laba shardina labada macmuul ayaa loo shardinayaayo calaa nadmi lmacruuf waa inay ku yimaadaan shardiga kalena waa inay nakirateen yihiin shuruudaa marka la helo laada sida inay u camal fali ismigay nasbini khabarkay rafcini waa haddaan lasoo celcelinin haddii lasoo celceliyo camal halleen ayaa bannaan oo laa xawlun walaa quwatun in la yidhaahdo asagaa musanifka soo waday ijcal yeel camala inna inna camalkeeda lilaah laa mid u sugan fii nakirati nakiro dhexdeed ugu sugan ka yeel adka xaal ay kuu timid laadaasi mufradatan xaal ay keligeed halla ay ta u ujeedaan ow mukararatan xaal ay tahay mid la soo celceliyo laa xawla walaa quwata layidhi fansib nasbi bihaa laada waxaad ku nasbisaa mudaafan ismi la idaafeeye ow mudaaricahu mudaaf mid shabbahay wadkur sheeg alkhabara khabarka sheeg bacda daaka ismigaa rafcisan gadaashii sheeg raaficahu ismigaa nasbisan gadaashii raaficahu xaal aa tahay khabarka mid rafcinaya warakib tarkiibi almufrada mufrad tarkiibi faatixan xaal aa tahay mid fadxinaya ka laa xawla wajcalan yeel ahaaniya ka labaad marfuucan ka yeel ow mansuuban ow muraakaban wain rafacta haddii aad rafciso awalan kan hore laa tansiban kan dambe ha nasbinin halkanay laba arrimood ayuu ka hadlayaa musanifka arrinka hore waxaa weeye laada ismigeedaa laba qeyb u qaybsamayaa kutubtii horeba sidaan ku soo marray mufrad iyo hayru lmufrad baabkan haddii la joogo baabulmunaada ayaa la mid ah mufrad waxaa loo jeedaa maa laysa mudaafan walaa shabiiha bilmudaaf mudaaf waxaan ahayn mudaafna aan shabihin ayaa mufrad loo yaqaana waayahay taniye iyo jamcu mudakaru saalib iyo jamcu mu'anasu saalib iyo jamcu tagsiir iyo waxaasoo dhan mufrad ay ku biirayaan ismigeeda haddii uu mufrad yahay laada waa la binayni wixii lagu nasbin jiraana lagu binayni baabu nasbo waaguu joogay fadxa haddii lagu nasbin jiray fadxada ayaa lagu binayni waa hadduu ismi mufrad ama jamcu tagsiir ama waxaas hadduu yahay oo waxaad leedahay laa rajula walaa rijaala ya haddii lagu nasbin jirayna yadii ayaad ku binayni waa tasriya iyo jamcu mudakar saalim laa muslimayni walaa muslimiinaad leedahay kasra haddii lagu nasbin jiray waa jamcu muanasu saalim kasraad ku binayni fatxa in lagu bineeyaana way bannaantahay laa muslimaati in la yidhaahdaa bannaan laa muslimaata oo fatxa lagu bineeyaana way bannaan tahay waa hadduu mufrad yahay mudaaf ama shabiihun bilmudaaf haddii uu yahay waa mucrab mansuuba waa la icraabi waana la nasbini ismigan laa waxaa loo bineeyuu mebni la yahay mucrab buu ahaan jiray binahani waa caarib gadaal buu ka yimid waagii baabulmabniyi walmucrab aan ka soo hadl baabulmucrab walmabni aan ka soo hadlaynin waxaan soo sheegnay binaha saddex qayb inuu u qaybsamo bina asli ah isla markaa waajib waxaan ahayn ma noqdo bina caarida waajib ah bina caarid oo jaa'is ah saddexdaa qayb oo annagii u qaybinay binaha waajib ee binaha asliga ah waajib waxaan ahayn ma noqday waa qaybtii musanifka uu ku soo sheegay ka shabahi lwadciyi fi jitana walmacnawiyi fii mataawa fii hunaa afar ayuu usoo qaybiyey bina caarid oo gadaal ka yimid ismiga waagii hore mebni ma uusan ahaan jirin mushaabahada xaraf uu shabahay caarid bay ku tahay gadaal bay timid binahana waa waajib laada tacmalu camala inna ismigeedoo mufrada iyo munaadaho mufrad noqday mabni bay noqonayaan binahana caarid weeye gadaal buu ka yimid waana waajib waxaa loo bineeyey waxaa loo bineeyey xaraf bay shabaheen oo ismiga laa xaraf buu shabbahay xarafkee shabahay minta istiqraaqa faa'iidaystuu shabahay minta caamnimada laga faa'iidaysto zaa'idka ah ee nakiro nafyi la gelaye gadaasheed nakiro nafyi la gelaye mintii la gelin jire lagu ziyaadin jiray isla markaana nafyiga ee caamnimadiisa naska ku ahayd taasay laada shabihi inay mintaa shabihina waxaa lagu garanayaa fii bacdi alaxyaan nadmi lagu muujiyaabaa la arkay wa qaala alaa min sabiilin ilaa hindin baa la arkay faqaama yaduudu nnaasa canha bisayfihi faqaala alaa min sabiilin ilaa hindin faqaama wuu istaagay yaduudu nnaasa dadka xaal uu ka reebayo canhaa hinda ayuu dadka ka reebi bisayfihi sayftiisuu kaga reebi waqaala wuxuuna leeyahay alaa laa min sabiilin sabiiladii ismiga ahaydu minti ka muujiyey laa min sabiilin wax wadda la yidhaahdaa ma jirto ilaahin dil loo maro waayahay haddaba mintaas meesha ku jirta ayay shabbahdo macnihii min ayay gudani laadani ismigeedu gudanayaa sidaa ayaa loo bineeyey mabni weeye wixii lagu nasbin jira aanan lagu binay laada haddii aan lasoo celcelinin binaha wixii lagu nasbin jiray lagu binaynayo waa laazim fii maxalli nasbinna uu yaallo si kalena ma bannaano haddiise laada lasoo celceliyo oo ismigii laayoo mufrada ayaa ismi laayoo kale lagu soo cadfay laada hore iyo tan dambe iyo waxoo dhan in la camal siiyaa bannaan in la ilqiyaa bannaan in la isdabamaryana waa bannaantahay tahay annagii ku soo kutubtii hore oo waxaa bannaanaanayaa duuduub ahaan shan wej waxay yidhaahdaan haddii lasii wadana shan iyo toban suura iyo isla gaari laakiin shanta wej ee ugu sahlan marka laga maro laada hore ismiga daba yaallaa fatxaa lagu binayni ama eh, fii maxalli nasbin ayuu yaallaa ama waa la rafcini laada hore ismigeeda marka aad fadxa ku binayso laadaa tacmalu camala innaa ah. fii maxalli nasbinna wuu yaallaa laa xawla haddii aad rafcido laba wej ayaad ku rafcin midu laadaa tacmalu camalan laysaa ah. xawlunna waa ismigeedi iyo laada mulqaatullah camalan lahaa weeyo xawlun waa mubtada waa nakire maxaa u cunasiiyey haddii la yidhaahdo nafyiga laga hormariyey waayahay ismigan dambe mufradkee lagu soo cadfay laadana la soo celiyey saddex wej ayaa bannaanaanay sidaay u bannaanaanay waxa weeye shan wej ayaa ka soo adigu laada hore ismigeeda fadxa haddii lagu baneeyo oo laa xawla la yidhaahdo quwada dambe saddex wej ayaa kuugu bannaan fadxa ku bine rafci nasbi fadxa ku bineeyo walaa quwata dheh ama rafciyo walaa quwatun ama nasbiyo walaa quwatan fadxa haddii aad ku binayso laada dambaa tacmalu camala inah walaa quwata haddii aad nasbisana laada dambe mulqaat weeye laa camala laha wowda xarfulcadafa quwata eh, macduufan calaa maxali ismi illaah laada hore ismigeedoo fii maxali nasbin yaalla iyo maxalka looga cadfay haddii la rafciyo saddex wej mid ku rafcisay laadada baa tacmalu camalan laysa waa wej maye mubtadaba ka dhig jumlada goor jumlaa jumlo ku cadfiya mubtada ka dhigo waa weji labaad maya wowda xarafulcadafee laadana mulqaat weeye quwatutan rafcisanna waxay ku cadfan tahay laada hore iyo ismige ismigeedoo fii maxalli rafcin cinda weyhi yaalla ayaa lagu cadfay oo laada hore ismige laada hore iyo ismigeedoo fii maxalli rafcin in sidaa la yidhaahdaa litawasuc waaye hadalkaa la waasacsani ee laada maxalu rafcada shaqa kuma leydo mubtadanimada shaqa kuma le laa xaraf waaye xarafna mubtada ma noqdo ee laada ismigeedoo fii maxalli rafcin cinda sibaweyhi yaalla maxalka looga cadfay saddexdaa wejbadubaad ku rafcisay laa quwatun haddii aad tidhaahdo xawlada hore markaad sadxa ku binaysay ahaydee xawlada hore haddii aad rafciso laa xawlun quwada laba wej ayaa ku bannaan inaad inaad sadxiso iyo inaad rafciso nasba ma bannaano wain rafacta awalan laa tansiban meesha uu leeyahay fadxaad ku binaynaya laa xawlun walaa quwata laada dambaa tacmalu camala inaa quwatana ismigeedi mabniyu cala fatx fii maxali nasb iyo in la rafciyo walaa quwatun laba wej mid ubaad ku rafcisay saddex wej ubaad ku rafcisay laadada baa tacmalu camala laysa ah may waa mubtada may wawda xarfulcadafee quwatuntii rafcisneed ayaad ku cadaftay saddexdaa wej ubaad ku rafcisay nasbo ma banaana laada hore ismigeedooda rafcisay kan dambe inaad nasbisaa ma banaano laa xawlun walaa quwatan ma banaana waxay la banaaneen markii hore nasbada waxay la banaaneed xowlo oo fii maxali nasbin taalla maxalka looga cadfayay maanta maxalu nasbo wax yaalla meesha ma joogo meel lagu cadfaan lahayn sidaa darteeda rafca ma bana nasbo ma bannaane ama waa rafcini ama fatxaad koobinayni intaasu ka hadlaya warakib tarkiibi almufrada mufradka tarkiibi faatixan fansib nasbi dheh waxaad ku nasbisaa mudaafan ismi la idaafeeyey ow mudaaricahu mudaarica almudaafi mudaaf mid lagu shabahe mudaaricahu bimacnaa mushaabihahu buu ujeedaa mudaafka mid lagu shabahay mudaafka waxaa la yaqaanaa mudaafu ilayhiga macnihiisa dhammaystirayoo taam yeela ismi kasta oo la raaciyo wax macnihiisa dhammaystirayo mushaabihun lilmudaaf wey waxa macnihiisa dhammaystirayana wuxuu noqonayaa shay uu rafcinayo faacilnimo uu ku rafcinayo ama naa'ibulfaacilnimo uu ku rafcinayo ama mafcuul bihinimo uu ku nasbinayo ama daraf iyo jaar iyo majruur ku tacalluqayo ama ismi lagu soo cadfay qabla laa laa inta aan la keenin ayuu cadfanaa laa alaaثata waalaaiina oo kale ayuu ahaa waxaasoo idil ayaa waxay noqonayaan shabiihun bilmudaaf fasib nasbiyey bihaa laada waxaad ku nasbisaa mudaafan ismi la idaafeeye oo mudaaricahu mudaaf mid shabahay wadkur sheeg alkhabara khabarka sheeg bacda daaka ismigaa rafci ismigaas fadxada aad ku ismigaa aad bine ismigaa aad nasbisay gadaashii رافعه حال أتي خبر كمد رفعنا واذكر الشيك بعد ذاك الخبر خبر كالشيك بعد ذاك اسمك أدنس بسجلاسي خبر كالشيك اذكر فعل أمرك فاعل كيس حالك رافعه حال أتي مد رفعنا يو mid rafcinaya wuxuu u khilaafka ku jira ka cararayaayo hadduu yidhaahdo laadaa rafcinisiiba weyyaa diidan marka laada in la rafcinayo khabarkan in la rafcinayo waa la isku waafaqsan yahay ee caamilka rafcinaya unbaa laisku khilaafsan yahay marka adigu rafci caamil kastaba ha rafciye raaficahu waxaa laatay mid rafcinayo warakib tarkiibi almufrada mufradka tarkiibi faatixan xaal atay mid fadxinaya laada iyo mufradkeeda isku dhaji adoo fadxinaya laa xawlada ka laa xawla walaa quwata wajcal yeel ahaaniya wajcalan yeel ahaaniya kan dambe quwadu u jeedaaye marfuucan mid la rafcinaya ka yeel oo quwatun dheh aw mansuuban mid la nasbinaya ka yeel quwatan dheh aw murakaban ama mid fatxa lagu binayna murakab fatxa ku binayn buu ku wadaa oo walaa quwata dheh wain rafacta haddii aad rafciso awalan kan hore xawlada haddii aad rafciso walaa xawlun aad tiro laa tansiban kan dambe ha nasbininoo walaa quwatan wax bannaan ma aha sidaa ayuu u jeedaa marfuucan ow mansuuban ow murakaban labadii labadii boqolaa halkaa ku dhammaatay boqolkii saddexaad ah waxau ka bilaabanaya mufrada nactalibabniyi yeli waa wadnaa maaad ku furatag waa iskuraya wamufrada nactan libabniyin yeli faftax awinsiban aw irfac tacdilii waftax fadxi niyahow mufradan mufrad fadxi nactan nacti fadxi nactiga oo libabniyin mabni u sugnaaday mabniga oo yelii ku xiga aw insiban ama nasbi aw irfac ama rafci tacdiil caadinimaad samaynaya yacni wuxuu leeyahay ismigii laa ayaada nactiyaysay saddex shardina waa la helay nactiga saddex wej ayaa ku bannaanaani ismigii laa ayaada nactiyaysay saddex shardi oo matniga taalla ayaa la helay saddex icraab ayaa nactiga ku bannaan maxay tahay ismiga laa waa inuu mufrad yahay nactigana waa inuu mufrad yahay waana inaan la kala faslino isku xigaan saddexdaa shardi ayaa la shardin ismiga laa waa inuu mufrad yahay nactiguna waa inuu mufrad yahay isla markaana aan la kala faslinin saddexdaa shardi haddii la helo nactiga saddex icraab ayaa ku bannaan fadxa ku binee laa rajula dariifa dheh nasbi laa rajula dariifan rafca u taag laa rajula dariifun saddexdaa wejh bannaan laa rajula dariifa marka aad faxiso rajul iyo dariifoo istarkiibsaneed leada kor ka gelisa labada jusba fadxay ku binaysaa hamsata cashara sida fadxa loogu bineeyey oo kale dariifan haddii la yidhaahdo nactiga wuxuu nacti ka yahay laada ismigeeda maxalkeedu maxalunasba yaala ayuu nacti ka yahay haddii la rafciyaana laada iyo ismigeedoo fii maxalli rafcin cinda sibawehi yaalla maxalkaasaa laga nactiyeye sidaa ayuu noqonaya waa haddii saddexdaa shardi la helo wa mufradan mufrad waa shardi mufradka waa waa nactigay garo nactan mufradku bedel ka yahay limabniyinna shardi labaad weeye mancuudku ujeedaa mancuudkiina waa inuu mabni yahay waa inuu mufrad yahay nactigii waa mufrad mancuudkiina waa mufrad waa laba shardi yeliina shardigii saddexaad wey inay isku xigaan mufradan iftax mafcuulkeedii weeye fada faftax ku jirtana zaa'idatu litasyiini lafdi lafdiga lagu qurxiye zaa'id weeye nactanna mufradan ay tahay waftax fadxi mufradan mufrad fadxi nacta nacti fadxi nactiga oo limabniyin oo iftax mafcuulkeeda waagii hore nactan buu ahaa waayahay mufradanna wuxuu ka noqon lahaa nacti waa la soo hormariyey mar haddii lasoo hormariyey kan horaa mafcuulnimo loo icraabay kan dambena waa la bedeley waftax fadxi mufradan mufrad fadxi nacta nacti fadxi nactiga oo limabniyin mebni u sugnaaday mancuudkii waa mebni nactiga oo yeli mancuudka ku xiga awinsiban ama nasbi aw irfac ama rafci tacdiil caadilnimo aad haddaad sidaa samayso tacdiil waa iska tabaalbey wagayra maa yeli wagayra almufradi laa tabni wansibhu aw aqsidi walaa tabni habinayn hayra maa shay keyrkii yelii ku xigay iyo wagayra almufradi mufrad keyrkii habinayn wansibhu nasbi aw iqsid uqasad arafca rafca uqasad shuruudii haddii la waayo ka waran waxaan u shardinay nactiga marka saddex icraab la marinayo saddex shardi baan shardinay nactiga waa inuu mufrad yahay mancuudkana mufrad yahay iskuna xigaan saddexdaa shardi mid un haddii la waayo fadxa ku bineen ayaan bannaanayn labadii wejho kale ayaa bannaanaanay yacnii ismigii waad nactiyaysay laada ismigeedii waa mufrad nactigiina waa mufrad waa la kala dhexgalay oo waxaad tidhi laa rajula fi daari dariifan dhe ama dariifun dariifo oo fadxa ku bineene wax jira maaha waayo tarkiibkii baa meesha ka baxay waxaa la mid ah hadduu mufra hadduu ismiga laa mufrad uusan ahayn ama nactiga uusan mufradun baa mufrad ahay ama labadaba mufrad ba ayan noqonin nactiga ama nasbi ama rafci bina ma bannaane miiaal waxaa tidhe laa ghulaama xaadirin dariifan ama dariifun dheh ilaa hulaama nactigii ayaa wuxuu yahay eh, waxaan ujeedaa mancuudkii baa wuxuu yahay mudaaf waxaa la mid ah eh, nactiga haddii eh, hadduu noqdo shabiihun bilmudaaf ama mudaaf uu noqdo waxaa bannaan oo keliya in la rafciyo nactiga ama la nasbiyo fadxa ku binaynna ma bannaana intaas u walaa tabni ha binaynin nin yahowne hayra maa shay keyrkii ha binaynin yelii ku xigay mancuudka hadduusan ku xigin nactiga iyo mancuudka iyan isku xigin ha binaynin wahayra almufradi mufrad keyrkiina ha binaynin nactigii baan mufrad ahayn ama mancuud ayaan mufrad ahayn ama labadaba mufrad maaha wansib nasbihu nactiga nasbi aw iqsid ama u alrafca ama rafca u والعطف إن لم تتكرر لحكم له بما لنعت ذي الفصنتما والعطف عطف إن لم تتكرر هديا صون نقنقون لا لفظي الله حكما حكم له عطف واحد حكم سا بما شيء انت ما نسبة شيكتي للنعت نعت نسبة شيكتي نعت ذي الفصل فصل انت وصاحبك يعني وحوجه إلى اسمك لا يا وحل مفردة يا اسم مفرد اللي وصو عطفي لا دين ولا سوء عليه shan wej ayaa duuduub ahaan aan ka soo bixinay waa soo marray ka waran ismigii la ayaa waxaa lagu soo cadfay ismi mufrad ee laadiina laba soo celinin oo waxaa tila laa rajula wa wamra'ata laa xawla wa quwa marba haddaadan laada soo celinin nactigii haddeer aan soo maraynay ee shuruuda laga waayey labadii weji ee ku bannaanaa ayaa ismiga dambe ku bannaan sadxa kubineen ma bannaano oo laa xawla waquwatan dheh ama laa xawla waquwatun laa xawla waquwata oo fadxa lagu bineeyaa ma banaana waayo waagii hore fadxada waxay la bannaanayd laabaa ku jirtay laadaasana tacmalu camala inna ahayd maanta laa lama hayo mar haddii aan la haynin quwatan dhahoo nasbiyo laada hore ismigeeda maxalu nasbada u yaalla kaga cadaf ama quwatun dhahoo laada iyo ismigeeda fii maxalli rafcin cinda siiba wehi yaalla ku cadaf labadaa weji yaa nactigii la kala fasriyuu la yahay sida ayuu u walcafu cadafka in lam tatakarar haddayan soo noqnoqonin laa lafdiga laa haddayan soo noqnoqonin uxkuman xukmi lahu cadafka waxaad u xukmisaa bimaa wixii inta u nisba sheegtay linacti nacti u nisba sheegtay nactigii dilfasli ka soocidda u saaxiibka aha waacdi laama hamsati istifhaamin maa tastaxiqu duuna alistifhaami waacdifii niyowni laa lafdiga laa ma hamsati istifhaamin istifhaam hamsadii micii xaal ay tahay maa shaysi tastaxiqu ay mudani duuna alistifhaami istifhaam la'aantii ay mudani yacni wuxuu u jeedaa laa keligeed haddii ay tahay ismigay rafce nasbinaysa khabarkana way rafcinaysa hamsatulistifhaam haddii laga hormariyo ka warran oo la yidhaahdo laa rajula fi daar meeshay ahayd alaa rajula fi daar musanifka iyadoo duuduuban oo waxba la kala qaadin ayaa wuxuu yihi laadani hamsatulistifhaamba haddii laga hormariyo istifhaamka macno kastaba ha loola jeedo istifhaamba haddii hamsatulistifhaam ba haddii laga hormariyo iyadoon laga hormarinin bay la mid tahay oo sidaan soo marnay ayay u camal fali oo ismigeediyo sidii loo qaybinayo mudaafigiyo shabihun bilmudaafa nasbini mufrado ay fadxa ku binaynayo wixii lagu nasbin jira ay ku binaynayo fii maxalli nasbin yaalla laada haddii la soo celceliyo ilqa bannaan nactigeeda iyo cadafkeedii waddadii un mari sida ayuu u mana uusan kala qaadin bacdu naxwiyiin ayaa kala qaadaya qowlka kala qaadka inay rajaxayaanoo waxay leeyihiin istifhaamka sidiisaba macaani buu u soo arooraa horta asal ahaan istifhaamku lafdiga istifhaamun macnihiisaaba wuxuu yahay alabulfahmi in wax lagu fahansiiyaa dalbi haysa oo dooni haysa hamzada istifhaamka xaqiiqadeedii iyo macnaheedii caadiga ahayd in lagu wado oo waxaad jaahil ka tahay in lagu sheegaa dooni rajulun fi daari nin miyaa guriga ku sugan maba ogidba inuu ku sugan yahay waaya waxaa kaloo suurowdaa waxaan aad weydiin hayso in lagu sheego iyo dan ama waad ogtahay ama ma ogin tay doontaba ha noqoto ee macno kalaad istifhaamkan ola jeedaa macaanidaa ad ola jeedi karta waxaa ka mid ah tawiiq istifhaam tawbiiqi ah istifhaam la isku canaananayo oo ruuxa mukhaadabkoo lala hadlayaa la canaananaya nafyulimbiqa wallayaaqa wax la yidhaahduuna faa'iideeyaa sidii wanaagsaneedoo la garab maray waa yahay istifhaamka tawbiikhiga ah wuxuu faa'iideeyaa waxaa la yidhaha maa mutacalliquhu waaqi wa muddaciihi saadiq wa mulaamun calaa faacilih shay istifhaamka waxa uu saaran yahay wax dhacay weeye waa wuu dhacay ninkay yidhahdana run buu sheegayaa laakiin ciddii samaysaa la cadhaananayaa aifkan aalihatan duuna allaahi turiiduun allah cidaan ahayn miyaad doonaysaa niman yahowni ha inay dooneen way jirtaa nimankaa ilaah waxaan ahayn bay ilaah ka dhigteen ruuxii yidhahdo been ma sheegin run buu sheegay waayahay mutacalliqii wax dhacay wey ruuxii sheegana run buu sheegay laakiin ciddana la canaananayaayoo ilaah keyrkii inay ilaah ka dhigtaana lagu canaananaya macnahaasu faa'iideya istifaamka macnaha tawbiiku u arooraa waxaa kaloo u arooraa macno la yidhaahdo ibdaali takdiib ah. ibdaali ibdaaligu maa mutacaliquhu lam yaqac baa la yidhahda waa muddaciihi kaadi mutacaliqiisa wax dhacayba ma aha wuu dhacay ninka yidhaahdana been buu sheegaya a ilaahun maca allaahi ilaah ma ilaah baa ahaaday maya muusan ahaanin wuu ahaaday ninka yidhahdana been buu sheegi macaanida istifaamka u soo aroorayaa ka mid tacajub baa ka mida macaanida usoo aroor istifaamka macaanida u aroorayo layta sideeda in loo isticmaalaa bannaan oo tamani lowdaba sida layt macnaheeda lahu isticmaali karo wastacmaluuka layta low hal lacal xarfa taxdiidin walistifhaam sida layto oo kale xuruuf ay u isticmaalayaan waxaa ka mida ah istifhaam bacdu naxwiyiin waxay leeyihiin istifhaamka intiisa kale way israaciye istifhaamka hadduu u soo arooray tamani oo layto hadduu la macno yahay gooni buu noqoni wuxuu goonni u noqonayaa ka horta in la camal siiyo mooye in la camal haleyeelaada ma bannaanaanayso khabarna uma baahna ismi keliyay u baahan tahay khabar uma baahna waa labo saddexaad wixii lagu soo cadfo ama ama laga nactiyeeyaa in la raaciyaa waajiba in la garamaryaa ma bana weliba maxalkaa laga raacini nasbada in rafco laga raaciyaana ma banaan alaa maaa maaan baarida in la yidhaahdaa waajiba alaa maaa biyaan doonayaa ma ambiye ayaan dooni baaridan ee qabow sidaa in la yidhaahdaa waajib ah oo laada la camal siiyo ismigeeda wixii laga nactiyeeyo ama lagu cadfaana in la raaciyaa waajib ah in rafca la camal halleeyo ama rafco taabic looga dhigaana ma banaano bacdu naxwiyiinna waddadaasay marinayaan laakiin ibnu maaliga iyo naxwiyiinta qaar ka mid ah way idlaaqayaanoo waxay leeyihiin laada naafiyada hamsatulistifhaamba haddii la geliyo istifaamka dan kastaba ha laga lahaadee laada axkaamtii aan soo marnay umbaa maraysaa oo keliya bas war kale ma jiro wax isbeddelena ku imaan maayo sidaa ayuu ku wadaa waaqdisii nin yahowni laa lafdiga laa ma hamsati istifhaamin istifhaam hamsadiisa maceeda xaal ay tahay waxaad siisaa maa shaygii axkaamtii tastaxiqu laada ay mudanaysay duuna alistifhaami istifhaam la'aantii xaal ay tahay washaaca fii da albaabi isqaadu alkhabar ida almuraadu maca suquutihi dahar washaaca waxaa faafay fii daakan albaabi ee baabka dhexdii waxaa ku faafay isqaadul khabari khabarka rididii idaa waktigiina la rido dahara uu muuqdo almuraadu ujeeddada dahara marka uu muuqdo maca suquudihi dhicidiisa maca yacni wuxuu leeyahay laada waxaa haaliba khabarka haddii la garanayo in la xadfo horta laada khabarkeeda haddii aan la garanaynin ilaa laguu sheego mooye mukhaadabka ma garan karayo in la sheego laazim weeye in la xadfaana ma bannaano haddiise la iska garanayo khabarka laada adoon laguu sheegin in la xadfo ayaa badan oo xijaaziyiin waddadaasay marinayaan niman tamiimiyiin la yidhaahdo iyo daa'iyiinna waxay leeyihiin xadafku waa waajib in la sheegaa maba bannaana mar haddii khabarka la garanayo sheegidiisa cabas waaye ciyaar ayuu keenayaa in la sheegana ma bannaana in la xadfaa waajiba tamiimiyiin iyo daa'iyiin ayaa waddadaa mariya xijaaziyiinse habarka xadafkii waajib ma ahee waa sida badan ayay leeyihin waana waddada musanifka uu maray washaaca waxaa faafay fii daakan albaabi ee baabka dhexdii waxaa ku faafay isqaadulkhabari khabarka rididdii idaa wakhtigiina la rido dahara uu muuqdo almuraadu ujeeddada marka ay muuqanayo khabarka marka la garanayo ujeedaa maca suquutihi dhicitaankiisa miciisa uu muuqanayo dahara marka uu muuqdo wallahu aclam sal allah wasalam